الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan u ballansanayn kitaabkii caqiidatu ahli الsunna wa asxaabi اlxadiid oo inoo dhammaaday inaynu ku khulaasayno su-aalo oo laydin weydiinayo in shaa allahu tacaala laakiin sida ii muuqata taqriiban waa la cararay raggii kitaabku dhagaysan jiray in badan ma muuqdaan marka su-aaluhu waa muhim wey nebigu sal alla alayه wasalam saxaabadiisa marar badan buu wuxuu samayn jiray uu tijaabin jiray fahamkooda markaasuu su-aalo weydiin jiray nebigu sal lla ly wasalam kadalika salafku ridwaan ullaahi calayhim dariiqo caanay leeyihiin oo cilmiga u baran jireen oo la yidhaahdo ariiqu lmudaakara mudaakaradu waa in cilmigii oo laysugu celiyo oo laysla sheeg sheego oo la niqaasho oo marka mudaakiradii salafka ridwaanulahi calayhim cilmiga ay ku hayn jireen maqnaanteeda ay dad ka maqan tahay waxyaalaha maanta keenay bay ka mid tahay inuu cilmigu lumo ayib waxba waxbayna warka ku dheeraan insha allah tacaala waxaan gudagelaynaa kitaabka bilowgiisii waxaan soo marnay kitaabku wuxuu ku soo bilowday imaamku ku bilaabay shahaadateynka marka laga yimaado muqadimadii iyo mu'alifka iyo kitaabka manziladiisa iyo waxyaalahaas waan ka soo hadallay laakiin kitaabku wuxuu ka bilowday shahaadateynku ku bilaabay aliqraar bishahaadateyn ayuu ku bilaabay waxaynu nidhi wuxuu ugu bilaabay shahaadateynka liannahumaa aslu ddiin waa diinta asalkeeda way diinta asaaskeeda way shahaadateynku waxaa kaloo la nidhi waliannahumaa awalu maa yu'maru bihi alcabdu waxa ugu horeeya addoonka la amri waa shahaadateynka qodobkaas markaynu marayno waxaanu nidhi cinda ahli الsunna waاljamaaca awalu maa yu'maru bihi alcabdu annutqu bishahaadateyn way laakiin qolyaha khilaafay yay yihiin maxayse dheheen su-aasha koowaad waa أها فضل أها جهمية ذا خلفت يا qalbig oo laga gartan waay jahmiyadaa khilaaftay waxayna yidhaahdeen qalbiga oon laga gartan waay sax miya inuu ilaahay jiro qalbiga oon laga garto ha okay ma maxayna sax ku ahayn sheeg aha saas way jawaabta saxda waa sidaas macnaha waxa weeyaan mutakalimiinta weeye cidda khilaaftay ahlu sunna waxayna yidhaahdeen waajibka ugu horeeya ee kugu adoonka ku waajibaya annadaru waalistidlaal weeyaan bay dheh bedelkii ay ahlu sunnuhu yidhaahdeen annutqu bishahaadateyn waxay yidhahdeen annadar waalistidlaal waa inaad wax fiirfiiriso oo daliil raadiso oo ahlu sunnuhuna waxay yidhaahdeen ilaahay jiritaankiisu waaba shay fitri ahba sooma afillaahi shakun sooma ah, ayaguna waxay yidhahdeen ilaahay jiritaankiisa inaad ogaato istidlaal iyo nadar baad u baahantay qolana waxay yidhaahdeen awalu waajibina cala alcabdi ashaku bay dhaheen ashaku marta hore waa inaad shakido kadibna aad raadin gasho sooma qolyahaasaa marka khilaafay ayib mawduuca uu imaamku ku xijiyo wuxuu ahaa mawduucii sifaatka su-aasha ugu horraysa mawduuca ka imaanaysa waxay tahay udkur madhaba ahli الsunna waاljamaca fi sifaat waxaad sheegtaa ahlusunna waljamaca madhabkooda fii baabi sifaat maxay qabeen aha nacam kor u qad kor aha saas we wixii ilaahay uu sheegtay oo qur-aanka ku sheegtay subxaanahu wa tacaala ama rasuulkiisu u sheegay oo axaadiista sugan uu ku tilmaamay in loo sugo iyada oon la taxriifinin oon la meesha laga oo macnaheeda laga wareejin la kayfiyeynin oon takiif lagu samaynin la tactiilinin oon la diidin la tamhiilinin oo aan khalqiga lagu shabihno loo ekaysin si ilaahay u qalanta in loogu sugo wixii tilmaamay iyo sifaad ee qur-aanka ku soo arooray ama axaadiista nebiga saxiixa ku soo aroortay madhab ahlusunna waljamaaca jumlatan waa saas ayb طائفة خلافتي أهل السنة وحا كم ذات مسألة ذاكو خلافتي نوانك اللي لهذا الجهمية ذا محي قبان في باب الصفات محي قبان غيرك مذهب الجهمية في الصفات نعم يقولون بنفي الأسماء والصفات jahmiyadu waxay qabaan ilaahay inuusan wax sifa lahayn wax asmaana uusan lahayn asmaadiina waa magacyadiina waa u diideen sifaadkiina waa u diideen ayib qolada labaad ee ahlu sunnaha masalada ku khilaafsan waxa weeyaan waa niman kale muctasilada maxay qabaan iyaguna naam ilaahay haa sax wey waxay qabaan ilaahay asmaa aan wax sifo a ah xambaarsanayn in loo sugo sifaadkana loo diido sifaatka ilahay waa diidayan wax sifaa umay ogola laakiin waxay sugayaan asmaa mujarada can asifaat oo sidii magac jaamid oo kale alraxmaan oo kale waxay ku leeyihiin wax sifaa ah kuma tusayin ha assamiic oo kale waa magac bay leeyihin laakiin wax sifaa ah kuma tusayo waa magac aan sifo xambaarsanayn ayib qolyaha saddexaad ee ahlu sunnaha masaladan ku khilaafsan waa nimanka la yidhaahdo alashaacira maxay ka qabaan fii baabi alasma wasifaat maxay qabaan aha nacam saas weeye ashaaciradu fii hada albaab laysuu bimuctasila walaysuu biahli sunna bal manzila bayna almanzilatayn sooma yacni waxa weeyaan sifaadka qaarna way sugayaan qaarna way diidayaan ayib su-aal kalaa imaanayso qaarkay diideen iyo qaarkay ogolaadeen maxay ku kala saareedna u cuskadeen aha nin cusub baan rabaa nin cusub aha caqligaa tusinaya dheh alshaacira waxay u cuskadeen sifaadkay sugeen waxay idhaahdeen caqligaa wuxuu ku tusayaa inay yihiin sifaad ilaahay u qalma kuway diideenna waxay u diideen waxay yidhaahdeen caqligaa wuxuu ku tusayaa inaysan ilaahay u qalmin saas daraaddeed lashaacira mustanadkoodu waa caqliga nas iyo ma aha naqli toona maaha ayb markaynu kitaabka maraynay mualifku wuxuu isticmaalay lafdi la yidhaahdo tashbiih buu isticmaalay innaguna waxaynu nihi bilaa tashbiih macnaha ama biduuni tashbiih innaguna waxaynu nihi lafdigaa tashbiiha waa laga fiican yahay oo waxaa lagu bedelayaa lafdi kale muxuu ahaa tamhiil baa lagu bedelayaa baynu nihi saddex sababood buu lafdiga tamhiilka anfintiisu uga fiican yahay lafdiga tashbiiha anfintiisa maxay yihiin saddexdii sababood hayruka hayruka aha dhowr nin keliya ma rabo dadkii darsiga dhegaysanaya o dhan baa raba saddexdii sababood ee lafdu tamhiil in la isticmaalo bilaa tamhiil in la isticmaalo uu uga fiican yahay bilaa tashbiih xataa qaar haddaad garanayso sheeg dhag wey waa midda koowaad horta waa lafdiga qur-aanku isticmaalay oo laysa ka milihi shay-un ta labaad taa haysid sax wey lafdu tamhiil iyo lafdu tashbiih ama kelimada tamhiil iyo tashbiih isku macno maaha bidabti sax wey laakiin intaasi kuma filla sababtii labaad aha haye qolada ahlu sunnaha khilaafsan oo mutakalimiinta iyo jahmiyada ayaa waxay u isticmaalaan lafdiga tashbiiha anfintiisa waxay u isticmaalaan sifaatka anfintooda saas way macanaha marka haddii aad tidhaahdo bilaa tashbiih waxaa laga fahmi karaa dadkii musطalaxaadkii mutakalimiinta yaqaana waxaa laga fahmi karaa inaad sifaatkii diidanta saas daraaddeed dafcan lihada tawahum sababtii saddexaad saase salafkii mayna isticmaali jirin talabaad ee meesha ku jirtaay waxa weeye waxaa jira yaanan idiin sheegin waxbaa ka dhiman su-aashaas jawaabta nacam saas weye tashbiiha shay kasta oo jira laba shay oo kastoo jiraay waju shabah bay leeyihin meelun waa isaga egyihin saas daraaddeed nafyu tashbiih yacni waxa weeyaan daqiiq ma ah daqiiq ma ah. waxaa ka daqiiqsan nafyu tamhiil laba shay oo kasta oo jira mid walba waxaa lagu tilmaami karaa mawjuud iyo mawjuud soo lama dhigi karo mawjuud iyo mawjuud nooc tashaabuha ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya yani waxa weye jiritaanku waa shay ka dhexeeya wa maalan noolo oo dhan noolo oo dhan waxaa ka dhexaysa xayaad baa ka dhexaysa ihbaat alxayaa waa nooc tashaabuha oo ka dhexeeya noolaha oo idil laakiin noloshii iyo noloshii baa kala gedisnaanaya markaa wujuudkiiiy wujuudkii baa kala gedisnaanaya marka yani waxa weya nafyu tashbiih waxaa ka daqiiqsan nafyu tamiilka ka daqiiqsan macnaha ayib waxaan u imaanaynaa su-aasha kale oo isla baabkaa ku saabsan sifaatku waxaynu nidhi tanqasimu ilaa aqsaam ma hiya hadihi alaqsaam hmm, ninka kaashay saddex way haye ma hiya sifaat alafcaal wa sifaat اdaat iyo qaybta saddexaad waad soo dhaweysa asifaat asifaat alkhabariya sifaat اdaat oo macnaha sifaatka macnawiga ah. sifaat ulmacaanina waa la yidhahdaa oo maalan sida samciga maqalka nolosha cilmiga iyo sifaat khabari ah oo aynu ku sheegnay inay yihiin xagga khalqiga marka la fiiriyo kuwa loo yaqaano xubnaha loo yaqaano ayaa alla subxaana wa tacaala kuwa ay isku magaca yihiin rabbi marka lagu tilmaamo yaa waxaa la yidhahdaa sifaatun khabariya la yidhahda sida maalan wejiga yani gacanta faraha lugta kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa asifaat alkhabariya sifaat alafcaalna waxaanu nidhi waa sifaatka mashiicada ilaahay ku xidhan markuu doonuu sameeyaa markuu doonana ma sameeyo saas way macanaa sida maalan istiwaaha oo kaleeto sooma maalan nusuulkaoo kale sooma ah. majii'a oo kale waa sifaat ulafcaal markuu doonuu samayn markuu doonana alla ma samaynay subxana wa tacala mashii'adiisay ku xidhay ayib qayb saddexaad baa jirta laakiin afraad baa jirto inaan sheegin maaqaan inaan sheegnay oo macnaha waxa weeyaan hiya sifaatu اdaat biictibaar wa sifaatu afcaalin biictibaarin aakhar aaxaaddooda marka la fiiriyana waa min sifaati alafcaal markii la fiiriyo asalkooda marka la fiiriyana waxay noqonaysaa min sifaati اdaat sida sifatu اlkalaam oo kale aaxaaddeedu mashii'ada ilahay bay ku xidhantay asalka sifaduna waa sifa daatiya lanna allaha lam yazal mutakaliman walaa yazaalu mutakaliman soo ma laakiin aaxaaddeedu iyo hadalka kasta gooni ahaantiisa marka la fiiriyo mashiicada ilahay bay ku xidhantaho markuu doono ilahay allah subxana wa tacala ayib qayb kaleeto waxaa kaleeto iyadana loo qaybiyaa laba qismo marka horeba laba qaybood baabaa laga dhigaa sifaatkaba sifaatun salbiya iyo sifaatun thubuutiya loo qaybiya sifaatka salbigaah waa wax kastaoo ilaahay subxana wa tacaala aan u qalmin oo laga anfinayo loo diidayo wey sida maalan ilaahay hurdo ma qabato ma lulmoodo ilmo ma yeelanin lama dhalin waa sifaat salbiya malahan malahan malahan malahan waay qaybta labaadna waxa la yidhahda asifaat hubuutiya la yidhahda waa waxyaalaha ilaahay loo sugayo taasuu leeyahay taasuu leeyahay taasuu leeyahay taas sifaat hubuutiya la yidhahda sifaadka hubuutigaabaa waxay u qaybsamayaan qaybtaan hadda sheegayna oo saddexda ahay ama waxaa la dhihi karaa laba qaybood baa loo qaybin karaa sifaat alafcaal iyo iyo sifaat اdaat sifaat اdaatka waxay u qaybsamayaan sifaat macnawiya iyo sifaat khabariya saasina taqsiimkaasina waa sax oo marka hore laba qaybood loo qaybiyo sifaatka habuutiga ah sifatu ficlin iyo sifatu daat sifatu daatka laba noqonaysa sifatu macnaa iyo sifa khabariya saana waa loo qaybin karaa waa sax iyaduna ayb mawduuca sifaatka intaan kaga soo baxno waxaan u imaanaynaa mawduuca kale mualifku ku xijay wuxuu ahaa qur'aanka madhabu ahlusunna waljamaca qur'aanku ma makhluuq baa mise makhluuq ma aha arrin dib ka soo baxday bay ahayd waqtigii saxaabadii ma jirin saan horey ba u sheegnay madhabu ahlusunna waljamaca muxuu yahay bikhusuusi hadihi اlmas'ala mhm. alqur'aanu kalaam ullahi hayru makhluuq minhu bada'a wa ilayhi yacuud soo saas maaha qur-aanku waa hadalkii ilaahay makhluuqna ma aha isaguu ka yimid isaguuna ku noqonaya soo saas maaha khulaasada madhab ahlusunna waljamaca fii hadihi lmasala waa sidaas ayib waxaa ku khilaafsan ahlu sunnaha mas'alada qur'aanka kalaamullaahi miyaa mise ma aha waxaa ku khilaafsan nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada labadaasi way wada socdaan isku dhoweyn ra'yigooda maxay qabaan ruuxaan jawaabin baan rabaaye eh? waxay qabaan qur'aanku waa makhluuq soo ma warkoodu waa iska cadi waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu ku abuuray meel buu ku abuuray makhluuqaadkiisa ka mid a ah. meeshii buu marka yuu ka daahiray bay dhahdeen qur-aanku hadal ilaahay ma aha bay qabaan masladan soo sheegnay inay gaalnimo taho kufrita ayib qoladaasi warkooda waa iska cadyihiin mar walba jahmiyada iyo khawaarijta iyo muctasilada iyo warkooda ku rafaadi mayse fahamkiisa yacni waxa weeyaan warkoodu laalaab ma iyagu waxoodu waa iska waa iska tuuranaya ha khaldanaado laakiin waxa weeya meel cad bay wax dhigaya warkoodu waa iska cadyahay ayib qolada labaad ee ku khilaafsan ahlu sunnaha qur'aanka waa nimanka la yidhaahdo ashaacirada maxay qabaan kor u kor maxay dhaheen alqur'aanu waxay yidhahdeen alqur'aanu cibaaratun can kalaami illaahi weeyaan bay dhaheen ah, qur'aanku hadalkii ilaahay wax laga soo cabiray waayo hadalkii ilaahay ma aha laakiin hadalkii ilaahay baa la soo cabiray cabiriddii hadalkii ilaahay laga soo cabiray ee laga fahmay weeyaan bay dhaheen qur-aanku markii la yidhi yaa cabbiray maxay dhaheen ya qaarkood waxay yidhahdeen jibriil baa cabbiray qaarna meelay u dhaqaajiyaan bay garan waayeen markii la yidhi yaa cabbiray ayib khulaasada marka madhabka ashaaciradu markii loo yimaado cibaaratun can kalaami illaahi waa hadal maldahan war aan caddayn waay laakiin markii la xaqiijiyo ashaaciradu ma waxay qabaan qur'aanku inuu makhluuq yahay mise wuxuy qabaan inuusan makhluuq ahayn qur'aankan ina hor yaalleen ahriyayna iska dhaaf kalaamkooda ay tacriifinayeen inay makhluuq yahay bay qabaan alashaacira waxay qabaan alqur'aanu makhluuq cibaaratun can kalaamillahi warka ka baxa markay sii wadwadaan sii wadwadaan khulaasada waxay geynayaan alqur'aanu almawjuud bayna aydiina makhluuq maxaad uga warwareegaysaan marka inaad makhluuq tidhaahdaan waxay yidhahdeen waxaan uga warwareegaynaa haddaan dhahno waa makhluuq waxaan ka baqaynaa in loo fahmo kalaamka ilaahay ee sifatu daadka ah ee kan laga soo cabiray kaas in loo fahmo inaan ka wadno waa makhluuq baan ka baqnay saas daraaddeed baan waxoogaa ka yara maaragtay taaska cararkeedaan u samaynay bay dhaheen laakiin saraaxatan bay u leeyihiin qur'aanku waa makhluuq waa kaan ka soo guurinay tuxfatulmuriidka soo garanaysaan dhowr meelooda ka mid a ah, sharxu jawharaati tawxiid baynu ka soo guurinay isagoo leh qur'aanku waa makhluuq ayib shaaciradu marka madabkoodu waa kaa waxaad fasirtaa kelimaadka soo socda allafdiyatu jahmiya aw allafdiyatu sharun min aljahmiya kalaamku imaam axmed caleyh raxmat ullah lafdiyadu waa jahmiyo ama lafdiyadu iyagaaba ka shar badan jahmiyada maxaa laga wadaa aha fadasha waxaa oo dhan dhowr nin maan ku noqnoqona ani aha aha aye saas qolaa waxay yidhaahdeen waxoogaa ama baqdin baa gashay ama sidaa shaacirada ay damceen in reemagaaleeyaan markaasaa waxay u badrheeri kari waayeen inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq markaasaa waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen lafdii bilqur'aani makhluuq lafdii bilqur'aani makhluuq nimankaasaa waxaa la yidhaahdaa allafdiya la yidhahdaa yacni ku hadlidayda aan qur-aanka ku hadlaya ama akhrinayaya waa makhluuq qoladaasaa marka waxaa uu imaam axmed caleyh raxmatullahi wuxuu yidhi jahmiyo weeye mar kalena wuxuu yidhi iyagaaba jahmiyada ka daran ayib su-aasha kale meesha ku jirta waxa weye isla ku saabsan qodobkaa laftiisa lafdii bilqur'aani makhluuq hadday yidhaahdeen xaggee baa ishkaalku kaga jiraa xaggee wey meesha laga haysto hadalkaas maxaa loo haystaa hadalka aha aha aha dhowr sababood wey haddii nin wada sheegi kara uu jirana okay haddii kaleeto mid mid u qaata sababta koobaad waa la sheego waxa weeyaan lafdigu meesha yaallaayey waa lafdi macno baatilana xambaarsan kara macno xaqana xambaarsan kara alfaadda noocaasoo kale ah ee macno baatil iyo macno xaqa wada qaadan karana itlaaqidoodu sax ma ah soo ma leanna waan soo sheegnay lafdii master ahaan way noqon kartaa macnaheedoo attalafud in laga wada way noqon karta ku dhawaaqidda sawdka aan bixinayo carabkan iyo ficilkan aan samaynaye ku dhawaaqidda ah waa makhluuq hadalkaa waa ixtimaali karaa markaa sax ma noqonaysa sax wey markaa waxaa kalooy noqon kartaa oo laga fahmi karaa almalfuudu makhluuq ka aan ku dhawaaqayeen akhrinayaay waa makhluuq markaasi macnahaasi ma sax buu noqonaya may khalad buu noqonaya leanna qur-aankii buu ku dhacaya soo ma lafdii bilqur'aani makhluuq labaduba marka way soo wadageli karaan mar hadday labaduba soo wadageli karaan in la itlaaqo waxaa laga fahmi karaa macnihii baatilka ahaa saas daraaddeed waa masaxsana loo diiday muxuu yahay aha sax wey salafkii ma aynan isticmaalin laakiin markaa waxbaan kaga noqon doonaa baaistimaalay ayib ta kale sabab kalaa jirta mhm. mhm. mhm. makhluuq maa warkani wuxuu ka soo jeedaa buu leeyahay labada qole ee qolona tidhi qur-aanku makhluuq ma aha qolona tidhi qur-aanku waa makhluuq niman laba reer dhexaad inay ku badbaadaan damcay oo labada qolo dhexdooda inay ku badbaadaan yaa warka la yimid sababtaasi sabab daqiiqa ma aha sababtaan rabi ma aha ma haysid mualifkaaba ku sheegayba matnigu ku sheegay sababtan hadda aan doonayo haye waxa weeyaan niman damcay inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq baas jid ay maraan ka dhigtay soo ma jirin yacni liannahum araaduu أn yatadarajuu bihada اlqowl fi اlqowli bikhalqi اlqur'aan waxay damceen inay u sii maraan si ay u yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq jid ay u maraan bay ka dhigteen iyo wasiilo ay u maraan bay ka dhigteen qowlka ah lafdii bilqur'aani makhluuq waxaa loo diidayaa marka min baab markii qoladaa la fiiriyo min baabi saddi addariica iriddaa laga xidhaya sababtaana waa jirta iyadana waynu waynu soo sheegnay ayib waxaa kaloo jira iyadana isla masalada lafteeda intaynaan ka dhammaanin lafdi bilqur'aani makhluuqun imaam axmed wuxuu yidhi ruuxii sidaa yidhaahda waa jahmi lafdi bilqur'aani laysa bimakhluuqin ruuxii yidhahdana muxuu yidhi waa mubtadec maxay noqonaysaa marka haddaan tanna la ogolayn tan lana ogolayn maxaa la rabaa ya in ama aad tafsiiliso ama aad ka aamusto iska badaysaba soo ma ayib waxaan soo sheegnay a'imada salafka qaar ka mida inay isticmaaleen yay ahaayeen yaa isticmaalay ah isxaaq bnu raawiya ma ahayn alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah alimaam albukhaari baa isticmaalay laakiin tafsiil buu geliyey waxaana soo sheegnay weliba inaad xusantii ma aqaano ibnulqayim caleyh raxmatullaahi inuu yidhi dariiqa bukhaari baa ka sawaabsan dariiqa abi cabdillaahi imaam axmed oo dariiqa bukhaari wuxuu geliyey isagu tafsiil buu geliyado wuxuu kala qaaday bayna altalafud aladi huwa almasdar wa bayna almalfuud aladi huwa alqur'aan waana mida ah sheekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah aan ka soo guurinay inuu yidhi ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsan yihiin bilijmaac ruuxa qur-aanka akhrinaya sawdkiisa sawdka uu bixinayo yacni waxa weeyaan khadda lagu qoray in ay yihiin ay makhluuq yihiin ficilka uu samaynayo ruuxa qur-aanka akhrinaya ee maalan carabka dhaqdhaqaaqaya bishimaha dhaqaaqaya sawdka baxaya khadda meesha ku qoran in ay yihiin makhluuq wuxuu yidhi ahlu sunnuhu waa isku waafaqsan yihin laakiin shayga la akhrinayo shayga la qorayo oo qur'aankii ah waa hadal ilaahay makhluuq maaha saas maa tafsiilkaasuu marka geliyey buuhi imaam bukhaari caleyh raxmatullah kaasaana ka sawaabsan buu leeyahay kana saxsan ra'yiga abi cabdillaah alimaam axmed ibni xambal caleyh raxmatullah waa kaan soo sheegnay hadalka ibnulqayim caleyh raxmatullah ayib marar kale waxaynu soo sheegnay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu leeyahay mas'aladan in badan khilaafka bayna ahli اsunna wuxuu yidhi nisaacu waa nisaac lafdi ah soo ma leanna maadaama ay isla ogol yihiin afcaasha addoommadu ay qur-aanka ku akhrinayaan inay makhluuq tahay qur-aankuna uu yahay kalaamkii ilaahay oon makhluuq ahayn inta hadday isla ogol yihiin khilaafka dhexdooda yaalla wuxuu yidhi waa khilaaf lafdi abuu ah markaa noqonaya macnaha saas ayb masalada intaa markaynu kaga nimaadno iyadana masalatu alqur'aan wa kalaam ullah sifatu listiwaa buu sheekhu ku xijiyey oo si gooniya iyada sifaatka uga saaray iyadii sifaat kale muxuu yahay madhab ahlusunna waljamaca fii mas'alati aw fii sifati istiwaa'i illahi tabaaraka wa aha madhab ahlusunna waljamaca waxa weeyaan ihbaatu alistiwaa bimacna alculuwi wاlirtifaac in ilaahay loo sugo sifatu listiwaa oo macnaheedu yahay ka kor noqosho carshiga uu ka kor noqday looguna sugo bilaa taxriif walaa tamhiil walaa takiif walaa tactiil si ilaahay u qalanta subxana wa tacaala sifatu listiwaa qur-aankana ku soo aroortay xadiistana ku soo aroortay ijmaca salafka ku soo aroortay ayadana cinda ahli اsunna waljamaca waa sidaas calaa khiraar qowli imaami malik caleyh raxmat ullahi soo ma alkayfu hayru majhuul soo ma alkayfu hayru majhuul waxaan dhihi lahaa alistiwaءu hayru majhuul wاlkayfu hayru macquul wاliimaanu bihi waajib wاlsu'aalu canhu bidca saas maana istiwaha jaahil lagama ahe waa la garanayaa buuhi macnihiisa waa la yaqaana yay radinaysaa hadalkaas yaa lagu radinayaa alistiwaa'u hayru majhuul koox bay radinaysaa hadalkaas abadan almufawida almufawida nimanka yidhi sifaadka macnabahooda lamaba yaqaanaba nimankaasay radinaysa hayru majhuul macnahooda waa la yaqaanaa waay waalkayfu hayru macquul sifada kayfiyadeedana lama yaqaano oo lama garanayo waaliimaanu bihi waajib in la rumeeyana waa waajib waasu'aalu canhu bidca in la yidhaahdo kayf waa bidco oo sifaadka kayfiyadooda laisweydiiyo waa bidca wey macnaha ayib madhab ahlusunna waljamaca khulaasa marka sidaas wey fii sifati alistiwa qowl imaam maalik caleyh raxmat ullahi ayaa matalaya iyo aqwaal kaleeto aimada ka sugan ayib yaa khilaafay Hmm, qolada ugu horraysa shaacirada igu kaadi qolo ka horraysay baa jirta oo khilaaftay aha jahmiyada iyo muctaziladu maxay dhaheen sifatu listiwaa ilaahay waa u diideen wixii aayad ku soo aroortay iyo wixii xadiis ku soo aroorayna gaashaankay ku dhufteen waxay yidhaahdeen waxay u qaybsameen laba qaybood qolo yidhaahda allahu mawjuudun fii kulli makaan ilaahay meel walba waa joogaa iyo qolo tidhaahda mawjuudun bilaa makaan oo waxay yidhaahdeen laysa fii daakhili alcaalam walaa fii khaarijihi walaa fii jihati min aljihaat walaa walaa walaa walaa walaa say ugu dabawadeen waxaan jirin bay ka soo saareen ayib qolo waa qolada qolada labaad waa nimanka la yidhaahdo ashaacirada maxay qabaan hayruka madhabulashaacira wadadadu waa kuwiinu nagu akhrin jiray makaasaa la garan leh aawey maya hayrukum nsubae eh? ashaaciradu waxay ka mid yihiin qolyaha diiday ee anfiyey sifatu listiwaa gaashaanka ku dhuftay diiday maca qur-aanka ku soo arooray nusuusta mutawaatirka iyo ijmaaca salafka iyadoo ay jirto haddana way diideen madhabkoodu fii hadihi almas'ala waa madhab ljahmiya oo baxti ah waxba iyagiiyo jahmiyadu ma kala gedisna markaynu qur-aanka soo maraynayna madhabkoodu iyo madhabka muctaziladu waa waa isku mid soo maaha ah. xaqiiqatan fii baab alkalaam waa muctazila fii baabi sifaatna inta badan waa jahmiya ayib waxaan sheegnay meeshaa markaan maraynay bacdu a'immati alashaacira oo ka noqday ra'yigaas yaa ka mid a ah? hmm. abulxasan alashcari imaamka madhabkaba loo tiiriyo kow ka labaad abubakr albaaqilaani laba aha غزالي أها أبو المعالي الجويني أها فخر الرازي أها شهرستاني صلاة rag badan baa ka noqday rag badan baa ka noqday walow ka noqoshadooda weli yani si rasmiya ay masaa'il fara badan oo madhabkii uu qabay weli baaqi ay ku ahaayeen haddana ka noqoshadooda way jirtaa kutubtooda waa inay ka soo taqriiban sheegana kutubtay kaga noqdeen meeshaan ku sheegnay badan waxaa lagu wareeraa waa su-aal kale in badan waxaa lagu wareeraa ilaahay carshiguu ka sarreeyaa iyo nusuusta maciyada wa huwa macakum aynamaa kuntum kayfa tuwafiq bayna hadihi الnusuus ma la fahmay الtawfiiq bayna nusuuص اlmaciya wa nusuuص الاstiwaaءi wاlculuwi aha aha saas wey ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisa cabshi uu ka shareeyaa sida qur-aanku sheegay axaadiistii ijmaaca ku dureersaday meel walbana waxaa jooga cilmigiisa la socoshadiisa maqalkiisa araggiisa waxba kama qarsoona laakiin meel walba ma jooga isagoo carshigu ka sarreeya alla subxana wa tacaala waxaynu sheegnay culimmada salafka qaar ka mid a oo macnahaas ijmaac soo guuriyey ragga qaba ilaa saxaabadii bay gaadhayaan ee laga soo guurinayo laakiin rag soo guuriyey in ijmaac salafku isku waafaqsanaa in ilaahay carshiga ka sarreeyo waxa meel walba joogana uu cilmigiisii yahay rag dhowroo ijmac soo guuriyey baan sheegnay yaa ka mid ah ibnulqayim maynaan sheegin baan u malinaya laakiin waa jiraa ficlan ayib yaa kale maya aimmadii salafkan rabaa salafkii raggan ibnu qayim iyo ibnu taymiya iyo mutaakhiriin bay ahayn soo may ah, salafkii baan rabaa ayib ah? ah? kor u isxaaq ibnu rahwiya sax saaxib imaam axmed yaa kale raggii ijmaaca soo guriyaan rabaa oo salafkii ah sakatum aha cabdullahi bn mubaarag maya aha darimi ma arkin ya daawuud الdhaahiri ma arag isagana ibnu khusayma ma sheegin isagana malaha meel kalead ka soo ururiseen ya imaam maalik maya waxaan sheegnay abu xaatim alraazi soo ma waxaa kaloo sheegnay abu zurcat alraazi waxaa kaloo sheegnay abu cumar aalmanki almanki raggii soo guriyey ijmaca soo guriyeen sheegnay raggaasay ahayn ayib salafku maxay ka qabeen ruuxa sifatu listiwaa inkira oo yidhaahda ilaahay carshigiisa kamaba sarreeyaba maxay ka qabeen ah? waxay qabeen inuu gaal yahay akar min caalim oo culimmadii salafka ka mida ayaa ruuxii sifatu listiwaa inkira ku sheegay inuu yahay gaal aan diinta ku jirin ayb u ka mid yahay soo gooriyey ibnu khusayma soo maaha ibnu qusayme hadalkiis waa kii soo guuriyey hayruhu oo raggii ka horreeyay amadii salafka bay ka sugan tahay takfiirka ninkii sifatulistiwa inkira ayb sifatulistiwa intaa markaan kaga nimaadno qolyaha yidhi intaynan taa ka bixin alla subxaanah wa meel walbuu joogaa waxayna nidhi qowlkooda waxaa ka dhashay wixii ay ka cararayeen wax ka daran baa ka dhashay wixii ay ka cararayeen ilaan markay yidhaahdeen ilaahay kama sarreeyo carshigiisa ee meel walbuu joogaa sabab baa ku bixisay ilaahay nasaha bay islahayeen soo ma laakiin tay ka cararayeen tu ka daran bay lugta la galeen dhuubay dhoobay lugaha la galeen maxay tahay ilaahay meel walbuu joogaa waxaa lagu ilsaamiyey oo ka dhalatay inay yidhaahdaan xataa meelaha aan laa'iq ahaynoo habboonayn ilahay inay ku sheegaan qashinka iyo musqulaha iyo meel aan habboonayn tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiiran mid kalena way ka dhalatay oo taa kaba khatarsan ba aha mas'alada la yidhaahdo mas'alatu waxdati alwujuud alle makhluuqiiyo khaaliqii baa isdhex galay waa la kala saari kari waayo markaasaa waxay gaadheen inay yidhaahdaan alkhaaliqu waalmakhluuqu ittaxadaa soo ma jeed adiga makhluuqa ah jaanibna khaaliq baad ka taho allah tahay jaanibna makhluuq baad taho waa lagu abuuray shay kasta oo jirana labadaa jaanib buu leeyahay mas'aladaadii kufriga nasaarada soo kama darna nasaaradu maxay yidhahdeen nasaaradu waxay yidhaahdeen allah subxaanah wa tacaala ciisuu dhex galay bay dhaheen soo ma markaasaa ciise wuxuu noqday addoon iyo ilaah isku jira xalla annaasuutu fi laahuut bay dheh soo ma laakiin nasaaradu waxay ku khaas yeeleen ciise keliya ku khaas yeeleen qoladanna maxay gaadhsiiyeen makhluuqaadkoo dhanba waxay yidhahdeen ilahay baa ku dhex jira waa midda ibnu faarid iyo ibnu carabi iyo qullaatu suufiya iyo falaasifada raggooda sii xag jira mas'alada ay ku tageen weye markaasaa waxay gaadheen inay yidhaahdaan fircoon markuu lahaa ana rabbukum alaclaa waa qumanaa maxaa yeelay jaanibkiisii ilaahiyada ahabaa hadlahayay soo ma jeed waxay gaadheen inay yidhaahdaan eyga iyo doofaarada iyo yacni waxa weye waa ilaahanagi ilaahanagu waa wadaad suufi oo sawmaco ku dhex jiray dhehe war waxaasi waa war la qaadan karaa waxaa ka keenay mar hadday ilaahay u diideen inuu carshigiisa ka sarreeyo oy dhaheen meel kastuu joogaa waxaa ka dhalatay bimacnaa makhluuq ugu dhex jira markaasaa eygii iyo doofaarkii iyo allihii khalqiga abuurtay baa u kala bixi waayay soo ma jeed waatan sheegaynayoo marba haddaad meeshii nusuustu wax dhigtay aad ku koobnaan weydo ood ka leexato balaayo unbaad lugta ka geli la geli waxaad ka carraysa wax ka baad lugha la geli dhoobadaasaa marka ka dhalatay oo macnaha wax weeyaan yacni la dhihi karo runtii waa masalada waxyaalaha ka dhashay khatarta ugu weyn waa kufri lagu hadlo kufriga ugu weyn taqriiban markuu taa ka soo baxay ah, su-aasha caawa aniga iskale <laughs> wakhtigeeday leedahay laakiin waan ka hadlay munaasabaad kalaan kaga hadlay xadiiska laftiisa waxaan soo qaadan umayn safaariniyada markaan ka hadlaynay laakiin hadda wakhtiga aan noo saawaxayn inaan galno sifatu nuzuul aanu gudubno iyo majii'a iyo ityaanka awalan sifatu nuzuul iyo majii'a iyo ityaanku ma min sifati min sifaati alafcaal ba ma min sifaati daat ba hmm. aha waa min sifaati alafcaal leanna mashii'ada ilahay bay ku xidhantahay soo ma ayib madhab ahlusunna waljamaca muxuu yahay fi nuzuul iyo sifaatka aha sidii kuwii hore way sugayaan sida ilaahay u sheegay bay u sugayaan ayagoon tashbiih iyo tamhiil iyo yani iyagoo tamhiil iyo ka ilaalinaya takyiif iyo tactiil intaba yaa ku khilaafay yaa ku khilaafay kolley ashaacirada waad keenaysaan laakiin ka hor yaa <laughs> ahlu sunnaha khilaaf fi masalati fi sifati الnuzuul wاlmaji wاlityaan ya qoladii khilaafi jirtay un jahmiyada iyo muctasilada ayaga marnaba ha ka tegin waa qaacido mudarida wey <laughs> ayaga mar walba soo qabso waa iyagu mar walba mukhaalafadoodu waa iska diyaar ayib qolada labaad ee khilaaftay waa ashaacirada ashaaciradu way inkireen way diideen sifatu nuzuul way diideen muctasilada iyo jahmiyada iyo ashaacirada wada socda oo sifadaa diiday maxay ku diideen shubhadoodu maxay ahayd waxay ku ta'wiiliyeen amar iyo malag iyo waxbaa soo degaya taa garan laakiin shubhaday cuskadeen maxay ahayd oo keenay inay diidaan mhm. waxay ka fahmeen soo degidda soo degiddii makhluuq oo kaleay ka fahmeen oo waxay yidhahdeen soo degidda waxaa ka dhalanaysa meeshii uu joogay intuu ka soo wareego inuu meel kala yimaado annuqla aw alintiqaal soo maaha annuqla ka dhalanaysadheh saas daraaddeed nuqla waalintiqaal waalxaraka waa min sifaati almakhluuq saas daraaddeed ilaahay waa inaan u diidno meel kaley la aadeen marka ayb waxay yidhaahdeen ku awileen waxaa soo degaya naxariis baa soo degaysay dheh qolo qolona waxay yidhahdeen amar baa soo degaya qolona waxay yidhahdeen malag baa soo degaya maxaad ku jawaabaysaan qolada ugu jawaabaysaa dhowr jawaabood bay leeyahay mid mid jawaabta koowaad aha ah. alfaadda ku soo aroortay xadiiska alfaad makhluuq ku hadli kara ma aha oo yaa i weydiistoon ka aqbalaa yaa dembi dhaaf i weydiistoon u dembi dhaafaa ma makhluuq baa dhihi kara maya taasi waa mida horta xadiiska lafdigiisaa diidaya laba ha qur-aanka qaarkii baa kutusaya sifatu lmaji khaasatan yowma yati maayd yowma aw bacdu aayaati rabbika yacni aayaad iyo amar iyo alle subxaana wa tacaala imaanshihiisa waa sax laakiin asbaab kalean rabaa xadiiskan lafdigiisu waa diidaya maxaa kale sababta labaad ya fasaaxadii nebiga sal lla lay waslam bay dhacni iyo durid ku tahay waana taxriif soo ma lanna nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yanzilu rabbunaa markuu leeyahay macnaha daahirkee ka muuqda hadduusan ula jeedin waxaaba ka muuqataba kaba dhalanaysaba inuu ummaddii lugoynahayaba soo ma lugooyaabaa ka dhalanba leanna macnaha ruux ama aan yacni carabiga garanaynin ama si wax ka yihiin ama inuu dadka yacni ku dhex rido wax ay ku wareeraan u jeeda baa maqsuudkiisa aan caddayn karayn laakiin waxa weeyaan yanzilu rabbunaa intuu nebi maxamed yidhaahdo intuu wadaa dib ka yimaado inuu yidhaahdo amru rabbinaa baa laga wadaa soo fasaxadii nebiga duriddeeda maaha saas maana acni baa ku jira maxaa kale sabab kalaa jirta maxaa kale jawaabta kale maxay tahay jawaab saddexaad baa jirta ya jawaabta saddexaadi waxa weeye naxariistiisu habeenka gelinkiisa dambe keliya ma soo degtee wakhti walba sooma degayso ya ah. ilaahay naxariistiisu gelin dambe ma degto keliya wakhti walba khalqigu ilaahay naxariistiisu waa ku degaysaa maxaa wakhtigaa goonida marka ku xadiday waay waxay ka mid tahay jawaabihii yacni waxa weye loo jawaabayay ayb waxaan soo gurinay ashaacirada iyo jahmiyada intaba soomaalidu laba laba sheekh oo aad ay u taabacsan yihiin oo labaduba ra'yigii ku khilaaftay iyo kale ahayn kutubtooda ka soo guurinay aha abulxasan alashcari iyo iyo sheekh cabdiqaadir jilaani labadaba kitaabtoodii baan ka akhrinay ayaga oo sifatu nuzuul sugaya qolyaha diidanna radinaya ayb waxaan soo sheegnay imaamkuna soo arooriyey xadiidka nusuulka riwaayaadkiisu inay iskhilaafsan yihiin qaarkood xiina yabqa uluثu اleyl xiina yadhabu nisfu اleyl riwaayaad kale gedisa somaynaan soo marin saan isku waafajinnay kayfa tuwafiq bayna hadihi الriwaayaat اlmukhtalifa aha ya ah waan kala rajaxnay saxbay maxaan rajaxnay haa xiina yabqaa hulu leyli اlakhiir riwaayada odhanaysa ayaa xoog badan baa nidhi wixii ka soo hadhay riwaayadana waa laga xoog badanya soo saas maaha ayib waxaan sheegnay sidoo kaleeto a'immada xadiidka qaar ka mida oo sheegay xadiidka nusuulku inuu mutawaatir yahay yay ahaayeen shaekhulislaam ibnu taymiya ku dara ah man ibnulqayim aha sax wey sheekh albaani ahaa saddex ramyatun min hayri raamin inay noqotaa ka baqi haye yaa kale ku dara laba imaam baa laaban oo sheegnay maya imam axmed ma ahayn eh? maya imaamka labaad wuxuu ahaa imaam kale wuxuu ahaa ibn cabdilbar abu cumar ibn cabdilbar buu ahaa ka kalena wuxuu ahaa alimaam اdahabi imaam اdahabi a'imadaasaa sheegay xadiidka nusuulku inuu mutawaatir yahay ousan axad ahayn ayib seed ugu jawaabaysaa ruuxii ku yidhaahda ihbaatu الnuzuul ystalzim altakhallii wاltamallii nusuulka oo la sugo waxaa ka laasimaysa meel in la soo banneeyo meel kalena la buuxiyo maxaad ugu jawaabaysaa aha waxaa la odhanayaa waa faragelin kayfiyadii la farageliyey waxaana laysku ogaa sifaadka ilaahay kayfiyadooda inaan la faragelinin soo saas maa saas jawaabtu waaba fududahayba warka ayaa ku gashaday wey talabaadii waxa weeye sifatu nuzuul oo la sugo qolaa waxay yidhahdeen waxaa ka laasimaysaa inay samaawaadkiiyo carshigu ilaahay ka sara maraan ayadana maxaa lagu jawaabayaa ayadana nafs aljawaab waay kayfiyadiioo la farageliyey waay laysa ka milihi shay baa laysku ogaaye idinka ilaah iyo makhluuqiisa maxaad ugu kala qiyaas qaadanaysaa sidii qolo kalaa soo boodo waxay yidhaahdeen caalamku isku uluuleylba ma aha uluuleylba caalamku iskuma aho uluuleyl markay halkan u tahay meel kale wax kale u tahay caalamku weligiiba uluuleil kama dhammaado maxaad ku jawaabaysaan ayadan ayadana waxa weeyaan kayfiyadiiba la farageliyey wa soo ma ilaahai subxaana wa tacaala laa yucjizuhu shay qiyaasta ah caalamku isku uluuleyl ma aha waa markii loo fiiriyo makhluuqa loo fiiriyo wey laakiin allaha khaaliqa ah qiyaastan aad meesha keenaysaan iyo miisaankanba maba haba saas man ayib kulli ajuubadaas oo dhan isku meel bay marayaan ayib masalada markaan maraynay miisaanka sugidiisa nimanka muctasilada la yidhahdo oo miisaanka diiday miisaanka acmaasha in la miisaamayo way inkireen shubhayna ku dhiseen shubhadoodu maxay ahayd ah, waa mid daqiiqa waay aha saas wey acmaashu ma aha shay xisiya ma aha waa acraad bay dheheen acraaddana waxay yidhaahdeen alacraad yastaxiilu wasnuha liannaha laa taquumu binafsiha shay aan goonidiisa u taagnayn oo macno uun ah laakiin aan la taaban karaynin lama miisaami karay dheheen caqligaa diidahayay dheheen soo ma jawaabtoodu maxay noqonaysa ya ilaahay subxaana wa tacaala macaani iyo shay qaa'im bidaatihi iyo jismi iyo kulli inuu miisaamo waxba kuma aha ilahay subxana wa tacaala waxba lama aha yacni waxa weeyaan bini aadamkaaba hadda waxay gaadheen waxyaala macaaniya inay miisaami karaan soo ma ilahay subxana wa maxaad moodaa marka waa caqli iska naaqisa waa nin jaahilay caqligii wa fadal shafaacadaan u imaanaynaa oo ka mida mawduucaadkii uu sheekhu ka hadlay waxaynu nidhi shafaacadu waxay u qaybsantaa shafaaca sharciya iyo shafaaca shirkiya soo soomaayan shafaaca shareecada waafaqsan iyo shafaaco shirki ah oo diintaba lagaga bixiba shafaacada sharti sharciga ah shareecada waafaqsan shuruud bay leedahay baynu nidhi maa hiya hadihi shuruud أها الرضا عمن أه؟ الرضا رضا الله عن المشفوع له أها وإذن الشافع أها الإذن للشافع شرطه صدحات أها rida allaahi can ishaafic waa inuu ilaahay raalli ka noqdo kan shafeecaya kan loo shafeecayana waa inuu raalli ka yahay kan shafeecayana waa in shafaacada loo idmo oo la fasaxo loo ogolaado saddexdaa sharti hadday wadato shafaacadu waa shafaacada qur-aanku sheegay waana saxsan tahay markaa ayib saddexdaa sharti mid ka mida ah haddayna wadaninna maxaa la yidhaahdaa ya haddaad tidhaahdo uu ruuxu qabo isagoon idan ilaahay uusan helin buu ruuxu shafeeci karaa waa shirki kan shafeecayo isagoon loo fasixin buu shafeeci karaa waa shirki mid aan ilaahay ka raalli noqonin oo mushrik ah baa loo shafeeci doonaa waa shirki soo ma jeed mid waxaa shafeeci kara isaguna ilaahay uusan raalli ka ahayn oo gaal ah baa shafaaco qaadi kara isagana waa shirki shuruudaha saddexdaa markay buuxiso waa sharci markii la waayana waa shafaaca shirkiya saas maana ayib ma dhici kartaa marka inaan hadda aniga kusii tashado oo aan ninkii ii shafeeci lahaa siiba qorshaystaba lana sii heshiiyo ya oo idhaahda sheekh hebelow haddee igu talagal dariiqadiiyo xertaan ka mid ahaye ah, ma dhici karta mahe ma suroobi karto taasi waa khuraafadii duruqda waay dariiqooyinka meeshay yani waxa weeyaan lumitaankoodu meeshay ka dhalatay waay maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala qul lilaahi shafaacatu jamiican waay shafaacada ilahay baa gacanta ku hay subxana wa tacaala nin hadda shafeeci doonoo loo sii dhii lagu sii tashan karo oo dhihi karto igu talagal ma jiro leanna waxaaba meesha ku jiraba saan soo sheegnay kan aad leedahay igu talagalo waan kugu tashanaya isaga laftiisa in la cadaabo sooma suroobi karto somaylan soo marin mas'alo odhanaysa cid janno looga markhaati kici karo ma jiro oo ciddii nusuusta u markhaati kacday ahayn waxa kaloo dhan waxay mucarad u yihiin in la cadaabi karo in janno ay geli karaan waa suroobi karta soo maa marka nin lagu tashan kara ma jiro saas macnaa waxaa la hubaa si guud inay shafeeci doonaan ambiyada sidiiqiinta rususha saalixiinta awliyada inay shafeeci doonaan waa la hubaa nusuustaa sheegtay laakiin sheekh hebelkaad ku tashanayso kuwii shafeeci doonay ma ku jira bise kuma jiro haddiiba saaad ugu talagelaysayba lala kaca ka war ya soo meel cidlaa maadan maaratay ku tashanay taas ayib taa way marka mid la didinaya shafaacada shirkiga taas ayib shafaacada oo sharciga ah waxaynu nidhi way qaybsantaa waxay u qaybsantaa shafaaca caama iyo shafaaca khaasa soo ma ayib shafaacada khaasada maxaa laga wadaa shafaacada caamkaasi maxaa laga wadaa hmm? ah, rasuulkeenna khaas kuma aha ee waxa weeyaan waa laga wada qaybgelayaa wa rusushii kale saalixiintii shuhadadii awliyadii dadkii waa laga wada qaybgelaya ciddii ilahay u idmo subxana wa tacaala nebiga khaas kuma aha ayib waa caam shafaacada khaaska ana waa la fahmay markaa soo ma haa nabigay khaas ku tahay ayib shafaacada nebi maxamed khaaska ku ah waa imisa aha kow shafaaca alcudmaa dheh kusoo go intaas shafaacada ugu weyn oo khalaa'iqda wada gaadhaysa nebi maxamed bay khaas u tahay salawatu rabbi waslamu calayh almaqaamu almaxmuud waay ayib shafaacada labaad jannada in la galana iridda cidda furaysa ee in jannada la galo shafeecaya waa isaga salawatu rabbi waslamu calayh midda saddexaad aha ya jidka siraadka maya adeerkii abu aalib oo gaal gaalnimo ku dhintay in cadaabka laga khafiifiyo shafaacadaasina nebi maxamed bay khaas u tahay salawatu rabbi waslamu caleyh gaal loo shafeeco cadaabka in laga khafiifiyo loogu shafeeco isagaa iska leh adeerkii khasa iyana ku soo arortay basa ayib waxaan nidhi oo halkaa iyadana aan sheegnay annaasu في أمر الشفاعة أو في مسألة الشفاعة طرفان ووسط الطرفان من هما qolo waxay yidhaahdeen shafaaco hadda lagu sii tashan karo dadkeeda la sii heshiin kartaa jirta oo shuruudo aan wadanin soo ma qolo aan tilmaamayn qolona shafaacadiiba way inkireen soo ma qolyaha shafaacada inkiray waa khawaarijta iyo muctasilada laakiin shafaacada qaarkeed waa ogol yihiin ashafaaca alcudmaa way ogol yihiin shafaacada midday diideen waa tee waxay diideen dadka naarta galay u shafeeciddeedu middaa way mid ay ka doodeen sababta waxay uga doodeen maxay tahay laanna waxay qabaan ruuxu marba hadduu naar galo waa ku waaraya sooma ma qabaan ruux mu'mina naar geli oo ka soo bixi doono ma qabaan marka muctasilada iyo khawaarijta way warkooda way ayib waa labadaa daraf wasadkuna waa qoladee ahlusunna waljamaaca oo shafaacadii qur-aankii sunnadu ay sheegeen bay sugeen shuruuda lahayd dawaabida lahayd ayib asalka kale ee kaa ku xiga waxa weeyaan mas'alatu ru'ya ilaahay subxaana wa tacaala araggiisa la arkayo inta adduunka la joogo ma dhici kartaa in ilaahay la arko ya taa malaha waa itifaaq maslo gashi waxaad isku waafaqdeenba masaladaasaa la ayib ma suroobi karto lianna xadiiska nebigaa nas ku ah salawatu rabbi wasalaamu calayh qur-aankuna nas buu ku yahay oo markii nebi muuse ilaahow aan ku arkay iskay tus uu yidhi soo wixii ka dhiclaa gama dhicno ah. lan taraanii walaakin indur ila ljabal baa lagu yidhi marka ma suroobi karto taa ma dhici karto ayib ma lagu riyoon karaa ah. <laughs> waa iskhilaaftee tan ah, waa suroobi kartaa lanna nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu calayhi ra'aytu rabbii fii axsani suura waxaa dhici kartaa culimada sunnadana way sugayaan walow qaarkood ay khilaafsan yihiin ayib taa waa inta amaa aragtida ilaahay subxaana wa tacaala ee aakharo markii la tago oo mas'alada yacni waxa weeyaan labada masale kaleeto waa mulxaq iyo masale saddexaad oo ah nebi moxamed sal alla alay wasalam habeenkii lasii qaaday rabbigii ma arkay ya waxaan idhi masale khilaafiya ahayd bayna salaf soo ma laakiin sawaabku waxa weeyaan inuusan arag nuuran annii araa anna anna araa ayib ah. amaa aakhare marka la tago ilaahay in la arkayo ahlu sunnuhu maxay ka qabaan in ilaahay la arkayay qabaan sida qur-aanku ku hadlay sunada nebiga ku hadashay ee mutawaatirka ah ijmaaca salafkuna uu ku duraarsaday ayib masalada ayaa ku khilaafay ahlusunna mhm. ashaaciradu way khilaafeen sax yaa kaloo khilaafay muctasiladuna way khilaafeen ayib ashaaciradu way khilaafeen muctasiladuna way khilaafeen laakiin muctazilada khilaafkooda iyo ashaacirada khilaafkooda isku mid maaha farqa udhexe Mhm. Oh. mutasiladu waxay yidhahdeen aslan lamaba arki karaba lamaba arkay yidhahdeen halkaas istaage aakhira la arki maayo shaaciraduna waxay yidhahdeen waxay yidhaahdeen waa la arki laakiin waxay yidhaahdeen yuraa bilaa jiha yuraa bilaa jiha waa la arki laakiin dhinac dhinac markaa uu jiro oo la fiirin oo lagu loo fiirin ma jirtay dheh ilaan shayga aad arkayso waa inuu dhinac kaa jiro mogta ha dhinac lagu sheega mala bay dheheen laakiin waa la arki waxaa la yidhi war wax la arkahayo qasab waayo inuu dhinac kaa jiro soo ma intaa maxay ka cararayaan inay sugaan sifat sifatulculuwi inay sugaan markaasaa waxaa la yidhi ihbaatu alru'yati bilaa jihatin kalaa ihbaat idinkoon waxba sugin oo kale ka dhigantay markii lagu ilzaamiyey oo la yidhi bilaa jiha wax la arki karo jihana aan kaa jirin maba suuroobi karayso waxay way iltizaameen culimmadooda qaarkood sida khazaali iyo raazi oo kaleeto laakiin markaasaa waxay ku awileen ru'yada aakhare xataa waxay yidhaahdeen waa masiid min kashfi alqalbi bay dheheen qalbiga cilmigiisa iyo ogaantiisa unbaa siyaadaysa ee ishaa arkaysa ma ah saas way macana qalbiguna waxay yidhaahdeen waa suroobi kartaa waxaan jihana kaa jirin inuu ogaado arko waa dhici kartaa ama aragtida qalbiga aragtida isha waxay yidhaahdeen waa ilzaamkana lagu ilzaamiye waa wax jira wa leanna shaygu haddii aad arkayso waa inuu jiha kaa jiro ilaahayna subxaana wa tacaala kor buu jiraa kor buu jiraa subxana wa tacala sifatulculuwiga sifatulculuwigaasi ka carraya markay leeyihiin yuraa bilaa jiha saas way macanaha ayib adiga madhabkoodu wuxuu noqonayaa khulaasadiisu ya madhab almuctasil oo kale u noqonaya markii la xaqiijiyo cinda ataxqiiq wa cinda atadqiiq wuxuu noqonayaa nafyi ru'ya buu ku soo fadhiisanaya waa sida masaladii aynu soo marnay oo kale taqriiban ayib masalada kale markaynu taa masalatu ru'ya halkaa kaga gudubno masalatu fanaa'i naar naartu inay dhammaan doonto oo ayna sii jiri doonin abaddi aynan ahayn su-aal baan iska weydiinayna waxa weeyaan hal saxa can axadin min asalafi alqowlu bifanaa'i nnaar ma ka asaxay hal salafka ka mida inay qabeen naartu inay dhammaanayso hmm? kama asixin ayb asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullahi wuxuu ka soo guurinayaa bacdu salaf maxaad odhanaysaan ya tafsiil baa la gelinaya waa hadday sugnaato intaadan sugin waan fardin doonaa haddii la sugee laakiin haddaad tidhaahdo kama asixin sheekh ibnu cuthaymiinna uu culimmada salafka qaarkood ka soo guurinayo maxaad ku jawaabaysaan aha ya ibnuqayim ma gaadhin aha sheekh ibnu wuu soo guuriyey laakiin axad salafkii ka mida kama ansixin waxaadna moodaa inuu sheekhu arkay aathaar daciif ah aathaartaas baa laga yaabaa inuu hadalkiisu ku dhisan yahay ayib haddii la yidhaahdaba kaba soo qaad salafkii qaar baabay ka sugan tahay maxaa lagu awilayaa hadalkooda xaggee lagu xambaaraya fardanba hadday ka sugnaato kaba soo qaad aha naartaa laba daarood ah daar waxaa gelaya kuwa loogu talagalay inay ku waaraan daarna waxaa gelaya dadka mu'miniinta ee dunuub lagu cadaabo ku dhintay cadaabkana sidaa lagu geeyey ilaahayna uu cadaabka ka soo saari doono markii dembigay galeen laga gooyo daarna qoladaasaa gelaysa kuwaa markii daartay galeen laga soo dhammeeyo kulligood laga soo saaro daartaasi waa dhammaanaysaa soo ma laakiin daartii gaalada rasmiga loogu talagalay inay ku waaraan loogu talagalay taasi iyadu ma dhammaanayso waana sida ku cad hadalka ibnulqayim caleyh raxmatullaah ninka mas'aladan loo tiiriyo waa soo sheegnay kitaabkiisa arruux nasan muusan caddaynin inuu qabo laakiin waxoogaa niqaashkiisa waxaa laga fahmay inuu u iilanayo naartu inay dhammaanayso laakiin waabilu sayibka waa nagii ka soo guurinay inuu masalada faahfaahiyey oo u kala qaaday daar ay cusaatulmuwaxidiin gelayaan taasi way dhammaan buu leey marka laga soo saaro daarna gaalada rasmiga baa loogu talagalay oo iyadu dhammaan mayso haddiiba la helaba aathaar salafta ka asaxday waxaa laga wadaa baan odhanaynaa naarta qaybteeda ay gelayaan cusaat lmuwaxidiin ridwaanulahi calayhim oo masalada ku saabsan ayb waxaan u malaynayaa weli qaybtii ugu muhiimsanayd baa sii laaban soo ma ayb aminhamida ma ka dhigan laakiin bal hala raajiciyo dhowr nin weyna far taagtaagin kitaabka bal saas usoo yaro fiiriya insha allahu tacaala waa muraajaca way taqriiban waxay idiin tahay maxaa dhihi jira nakhtiin ma la yidhaha nakhtiin oo kale waay nakhtiin ahaan bay idinta waxaynu soo mar masaa-ishaynu soo marnay bay dib idiin xusuusinaysa marka insha allahu tacala habeen dambe baynu ka dhigan doonaa qaybteena laaban hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم